bsm illaahi الرaxman الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan halkan ku akrinaynaa in sha allahu tacaala bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo kow aan ku jirno matnu alfiyati alxadiid ee lagu magacaabo altabsiratu waltadkira ee uu leeyahay alxaafid zaynuddiin abulfadl cabduraxiim ibnu lxusein alciraaqiyu raximahullah matnigaas oo ku saabsan cilmiga cilmu usuuli lxadiidka ku saabsan usuusha xadiidka ama musطalaxu lxadiidka ay ku saabsan tahay alfiyadaas ayaan insha allahu tacaala aan akrinaynaa waxaan ka hormarinaa muqadamo alfiyada mid ku saabsan iyo mid ku saabsan naadimka oo alfiyada nadmiyey awalan kitaabka magaciisa waxaa la yidhaahdaa xaafid sakhaawi wuxuu u bixiyey ama uu ku magacaabay alfiyat alxadiid oo kitaabkiisa sharaxa waxaa la yidhaha fatxu lmugiif bisharxi alfiyati alxadiid qudbuddiin alkhaybariyu iyo zakariya alansaari eh, yani iyaguna labadooda waxay ku magacaabeen labadooda sharax markay kitaabkan magaciisa ay sheegayeen alfiyat alciraaqi ayay yidhaahdeen marka laba magacaan hadda haynaa alfiyat alxadiid in la dhaho alfiyat alciraaqina in la dhaho eh, qudbuddiin asaga wuxuu leeyahay sharax lagu magacaabo sacuud almaraaqi ila alfiyat alciraaqi kan labaadna wuxuu leeyahay fatxu lbaaqi oo zakariya alansaari fatxu lbaaqi bisharxi alfiyat alciraaqi oo mashhuur aho madbuuca ah. iyaga marka sidaasay ku magacaabeen alfiyat alciraaqi bay ku magacaabeen fatxu lbaaqi bisharxi alfiyat alciraaqi sacuud almaraaqi ila alfiyat alciraaqi magaca saddexaad waxa uu yahay atabsiratu watadkira manduumadan altabsiratu watadkira in la yidhaahdo waxayna ka soo qaateen muqadimada nadmiga muqadimada nadmiga ayay ku jirtaa saan arki doono abyaadda manduumadan waa kun iyo laba beyt waay kun iyo laba beyt waay abyaaddeeda kitaabkan masderkiisa iyo meesha uu salka ku haayana wuxuu soo talkhiisiyey ou soo koobay kitaabka ibnu salaax ee la yidhaha culuumu alxadiidka ama muqadimatu culuumi alxadiid ibnu salaaxa kitaabkaas qoray kitaabkiibuu marka nadmiyey waana soo koobay waxyaababa uu ka tegtegayaa jiro iyo waxyaaba <clears throat> uu baraarujiyey aduu talkhiis oo waxa waaye kitaabka ibnu salaax ayb waxna waa ku ziyaadiyey waana talkhiisiyey waxna waa ku ziyaadiyey culimmada aaday cinaayo badan u siiyeen waa ku dadaaleen naadimka laftiisa sharaxuu leeyahay oo qaar ay ku daabaceen magaca fatxulmugiif ay ku daabaceen naadimku marka sharax kooban buu leeyahay oo uu alfiyada ku sharxay waxaana lagu magacaabaa sharxu tabsirati watadkira qaaraa fatxulmugiif ku daabacay laakiin magaca uu leeyahay wa sharxu tabsirati watadkira biqaaci isagana wuxuu leeyahay xaashiya uu ku magacaabay annukatu lwafiya bima fii sharxi alalfiya sakhaawi kitaabkiisa ugu caansan fatxulmugiif ayaa la yidhaahdaa ilaa dhowr mujallad ayuu ku soo baxay hindiyana waa lagu daabacay dabcan marka maktabad daarilminhaaj ay daabacdayna waa jiraa oo uu ka shaqeeyey sheekh cabdilkariim alkhudayr fatxu lmugiit ayaa la yidhaha sharaxa sakhaawi isagaa hadda shuruuxda taallo ugu yacni faahfaahin badan uguna faa'iido badan aadna waa ugu tawasucay shuruuxda kale waa iska kokooban yihiin waa yeryar yihiin suyuudi isaguna sharax buu leeyahay alfiyada ciraaqiga uu ku sharxay waa madbuuc waa kooban yahay isagana xaashiye camal iska waayo zakariya al ansaari isagana fatxulbaaqiga eh, ayuu leeyahay waa madbuuc aduu kutubahaas ayaa badanaa yacnii alfiyada marka sharaxeeda iyo kuwayaalkaasaa ah laga daabacay ama cinaayo sidaasaa loo siiyey waxay kutuseen marka inay aad eh, mundu markuu alifayba laga soo bilaabo musanifka ama naadimka intuu alifayba marka laga bilaabo ilaa iyo maalinkan maanta cinaayay heshayo waa la bartaayo waa la akhriyaayo waa la daraaseeyaa mid sharxo iyo mid yacni marka eh, eh, akhriyo iyay isugu jiraan waxay ku saabsan tahan dhahnay cilmiga xadiidka nebiga sal l salam cilmulxadiidka riwaaye iyo diraaya loo qaybiyaa musalaxu marka cilmulxadiidi riwaayatan buu ka mid yahay waana qawaacidda iyo afgaradka iyo eray bixinta culamaa ulxadiid ayaa lagu baranaa kitaabkan iyo wixii riwaayada iyo la xiriiro ayaa lagu baranaa musalaxu wuxuu ku saabsan yahay mawduuciisu waa sanad iyo matni ayuu ku saabsan yahay maqsuudkiisuna wuxuu yahay tamyiizu saxiixi can isaqiim wixii saxiixe maqbuul ahee nebiga loo tiirin karay ansixay iyo waxa aan ansixin ee saqiimka ee jiran inuu kala sooco qofkaan cilmigaan aqooninna ma kala garan karo si fiican muu fahmi karo macnaheedu marka maahan haddaad musalaxa barato tasxiixa iyo tadciifka adaa samayn kara ma aha yani macnuhu wuxuu yahay waxaad fahmi kartaa culimmada markay cilal iyo tasxiix iyo tadciif ka sheekaynayo waad fahmi kartaa wailaa wuxuu u baahan yahay tasxiixa iyo tadciifka culuum kale oo musalaxa ka ballaaran ama ka duwan intaas marka alfiyadii iyo meeshay ka soo jeedo iyo waxay ka waramaysa aan uga yani ku gaabsado naadimku waxaa la yidhaha cabduraxiim ibnu lxusein ibni cabdiraxmaan alciraaqiyu almisriyu alkurdiyu shaaficiyu magaciisu waa cabduraxiim aabiyi waxaa la yidhaha eh, xusein cabduraxiim ibnu lxusein ibni cabdiraxmaan alciraaqiyu waa meeshuu ka soo jeedo almisriyu waa meeshuu deganaa salahaan isaga dadkiisaa ka soo jeeda ciraaq iyo dhulkaas <coughs> laakiin isaga wuxuu ku dhashay masar kurdina waa sii ahaayo qabiil ahaan marka ama nisbadiisu waa nin kurdi ah kurdi ayb madhab ahaanna shaafici buu ahaa toddoba boqol iyo labaatan iyo shantii buu dhashay waxaa lagu dhalay wulida bimansha mansha almahraani oo niil meel marka tuulo marka niil qarkiisa dhacda ah nin aad u rixlo badan oo cilmiga dalabkiisa u rixlaystay buu ahaa manaasibtii uu qabtay waxaa ka mid ahayd qada qaadi waa noqday tadriis wax dhigid wax akrin mansabu tadriis uu qabtay meelihii oo wax ka aqrin jiray waxaa ka mid ahaa jaamic ibni tuuluun jaamica layraa jaamic ibni tuuluun axmed ibni tuuluunaa dhisay qaahirow ku yaalaa haddeertaan jamaaca iyo de salaad iyo laguma ooga masjid weyn ahaan jiray wuxuu iska noqday hadda meel un dalxiisku ay feerfeeriyaan oo aathaarta qadiimka oo dadku iska daawadaana laga dhigay waxyaaba marka de qadiimnimadiisa iyo kutusaayo badanna waa ku yaalaan meeshaas masjid marka axmed ibnu tuuluun nin la dhihi jiraa dhisay qadiim buu ahaa taqriiban marka qarnigii afaraad iyo meelahaasaa la dhisay saddex boqol iyo xoogaagii iyo meelahaas ayb jaamicaasuu marka xaafid alciraaqi oo wax ka akri jiray almadrasa alfaadiliya oo iyadana caan ahaydna waxbuu ka akri jiray wuxuu gaaray inuu imlaa sameeyo majaalis uu caqiido imlaa uu sameeyo kutub badanna waa qoray oo kutubta uu qoray nadmigana ka mida taqriibulasaniidka ka mida kitaab la yiraahdo altaqyiid waliidaaxa ka mida oo culumulxadiidka muqadamada culumulxadiidka daba socdo iyo kutub kaloo fara badan darxu tahriibka oo taqriibulasaniidka uu ku sharxay Eh, iyo rasaa'il badan oo masaa'il uu ka qorqoray iyuu leeyahay eh, kutubna waa wuxuu ku sameeyey takhriij ayuu sameeyey oo eh, almuqni can xamli alasfaar axaadiidta ixyaa culuumidiinka ku soo aroortay iyo uga hadlo ibnu xajar ayaa ardadiisa ka mid ahaa ninka alxaafid laqabkaas siiyeyuuna ahaa xaafid alciraaqiga wiilkiisa ka mid ahaa ardaydiisa weliyudiin alciraaqi oo isaguna nin aad caalim ahoo xaafid ah ahaa iyo arday fara badan shuyuukhdiisa xaafid alcalaa'i baa ka mid ahaa marka nin markade shuyuukh iyo arday iyo caan ku ah buu ahaa fara badan arday badan iyo shuyuukh badan buu lahaa maalinkii waxaa la sheegay afar boqoloo sadar inuu xifdi jiray maalin walba ayb manduumadani wuxuu ku dhameeyey uu ku nadmiyey madiina madiinuu ku nadmiyey ku dhameeyey sanadka markuu ahaa toddoba boqol lixdan iyo sideeddii toddoba boqol lixdan iyo sideeddii ayuu manduumadan ka faaruqu noqday madiinowna uga faaruq noqday ayb kitaabka iyo marka musanifka waxyaabahaasaan ka sheegaynaa wuxuuna dhintay sideed boqol iyo lixdii sideed boqol iyo lixdii ayuu dhintay alxaafid alciraaqi raximahu allaahu tacaala nadmigu marka intaa kitaabka iyo manduumada kitaabka iyo naadimku intaa ha ahaadaan qaala raximah اllahu tacaala bismi اllahi الraxmani الraxiim yaquulu raaji rabbihi اlmuqtadiri cabdالraxiim bn اlxusayn اlأhari min bacdi xamd اllahi di cala اmtinaanin jala can ixsaa'i ثuma صلاة وسلام dائم على نبي الخير ذي المراحم فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه نظمتها تبصرة للمبتدي تذكيرة للمنتهي والمسندي لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور كقال أو أطلقت لفظ شيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما wain yakun lithnayni naxwu iltazama famuslimun maca albukhaariyi huma wallaha arjuu fii umuurii kulliha muctasiman fii sacbiha wa sahliha wuxuu ku bilaabay yaquulu raajii rabbihi almuqtadiri yaquulu wuxuu dhahayaa uu odrhanayaa raajii rabbihii rabbigii kii rajaynayey rabbigii day almuqtadiri awoodda lahaa ee ahaa cabduraxiimi cabduraxiim wuxuu odrhanayaa ibnulxusayni ahaa ina xuseyn al athariyi cilmul loo nisbeeyey al hadda waxaa laga wadaa xadiidka nebiga iyo wixii la xiriireen mawquufaadka hadallada saxaabada iyo waxyaabahaasoo dhan al athari marka nisbatan ila al athar waaye oo loo nisbeeyey atharka min bacdi xamdi illaahi min bacdi dikri xamdi illaahi ilaahay ammaantiisa sheegitaankeeda kadib wuxuu odhanayaa allihii dil aalaa'i nicmooyinka u saaxiibka ahaa calamtinaanin galladaysi darteed calamtinaanin gallad yacnii u galladaystay darteed yaan ku ammaanin aan ku ammaanayo yacnii bacdigeed wuxuu odhanayaa nicmooyinkaas oo jalla yacni ka weynaaday can ixsaa'i koobid ka weynaaday nicmooyinka koobid ka weynaaday darteed alla ugu mahadin aan ugu alla mahadinaayo ka gadaale waxuu odhanayaa suma salaatin salaad kadib wuxuu dhahayaa iyo wa salaamin salaam salaadday salaamta oo daa'imin joogto ah calaa nabiyi alkhayri khayrka nebigiisa korkiisa yacnii uu ku salliyo oo u salaamo dilmaraaximi nebigii dilmaraaximi naxariisaha u saaxiibka ahaa yacnii ku sallintiisa ka gadaale wuxuu dhahayaa fa haadihi maqaasid lmuhima maquulu qowlkii marka waa tana yaquuludaas maquulu qowlkeeda fa lmaqaasidudaas ayb fa wuxuu dhahayaa marka marka uma salaatin uma min bacdi dikri salaatin uma salaatin wa salaamin daa'imin yani min bacdi xamdillaahi souma dhihin uma min bacdi salaatin wasalaamin salaamin salaad iyo salaam daa'imin joogta ah calaa nabiyin nebi korkiisa yacnii lagu salliyo la ammaano calaa nabiyi lkhayri khayrka nebigiisa dilmaraaximi maraaximta ee naxariisaha u saaxiibka ahaa nebiga yacni ku sallintiisa sheegitaankeeda ka gadaale wuxuu oranayaa fahaadihi tani almaqaasidu maqaasidii waa almuhima maqaasidiiday almuhima yacni muhimka ahayd marka fahaadihii ishaaradu waxay ku dhacaysaa de nadmigii hadduu diyaariyey oo muqadamadu ay dambaysay shay wuxuu ku dhacayaa marka hadda diyaarsanoo maxsuus abana ah haddii hadda uunan diyaarininoo muqadamadu muqadimadu ay ka horreysay nadmigana shay dihniga ku jira waay ayay ishaaradu ku dhacay marka fahaadihi midaan maskaxdeeda ku jirto fahaadihi midaan diyaarsan hadduu ka dhammaaday fahaadihi tani almaqaasidu maqaasidii waa almuhima muhimka ahayd tuudixu waxay caddaynaysaa min cilmi alxadiidi cilmulxadiidka waxay ka caddaynaysaa xaggiisa rasmahu raadkiisii yani cilmulxadiidkiiba waxay ka caddaynaysaa raadkiisa raadkiisii haray markii intiisa badnayd yani waxau ishaarayaa cilmigan intiisii badnayd aqoontiisii inay iska baaba'dayd xoogaa yar ay ka hartay oo raad ah marka raadkii haray ayay caddaynaya buu leeyahay alfiyadaani raadkii haray ayay caddaynaysaa dadkiisii waa dhinteen waa dhammaadeen raad unbaa ka haray raadkiibaa marka cadaynaya mida ah. e waxayna kutusaya marka cilmigu inuu hore u badnaay horay inuu u badnaay imaamu dahabina waa kii dhihi jiray marka e, wahal ra'ayta ya hada muxadian muxadis maad aragtay yiri adiga kidtu waxaan ku dhowaaday allah araa muxadian muxadisba inaanan arkin ilaa taxta turaabin aw fii kitaabin inaan kitaab ku dhex arkaayo maahane magaciisa ama inuu carada ka hooseeyo maleh uu leeyahay macnaa cilmigu waa yaraaday waa yaraa muxadid lama hayo marka eh, waxay caddaynaysaa buu leeyahay marka midaani tuudixu waxay caddaynaysaa min cilmi alxadiidi cilmulxadiidka waxay ka caddaynaysaa xaggiisa rasmahu raadkiisii nadamtu waan nadmiyey haa manduumadan tabsiratan tusid darteed inay yacni wax tusto lilmubtadii midka bilowga ah tadkiratan yacni xusuusin lilmuntahii midka cilmiga yoolka ka gaaray inay wax tusto iyo walmusnidi iyo midka musnidka ah almusnid marka meeshan waxaa laga wadaa ninka asaaniidda aad u daneeyo oo yaqaano oo ka shaqeeyo oo almuctani bilasaniid isaga marka tadkira iyo xusuusinay u tahay ninka cilmiga heer sare ka gaarayna xusuus u tahay ninka mubtadigae bilowga ahna waxbayba tusay asaga waxbay bareen marka mubtadi wuxuu ka hadlaa waktigiisa mubtadi nin mubtadiyo waktigiisa joogay waktigaani marka alfiyadaani annaga waxay noogu jirtaa kutubta ugu dambeeya nin mubtadi manduumadan noo bilaababa wax badanoo ka soo horeeya ayuu soo martaa laakiin iyaga de mubtadigooda iyo annaga keennaa kala gedisa nadamtuhaa waan nadmiyey buu yidhi manduumadani tabsiratan waxaa lagu nasbinaa mafcuulu liajlihi tabsiratan liajli tabsiratin baan u nadmiyey tusin darteed lilmubtadii midka wax bilaabaya marka mubtadiga ah tadkiratan liajli tadkiratin ayaanu nadmiyey xusuusin lilmuntahi kan yoolka ka gaaray cilmiga walmusnidi iyo midka musnidka ah oo isnaadka aad u daneeya wax ka yaqaano lakhastu waxaan soo koobay fiiha iyada dhexdeeda waxaan ku koobay ibna salaaxi maqaasida kitaab ibni salaax ibnu salaax kitaabkiisa maqaasidiisaan ku soo koobay uu leeyahay manduumadan dhexdeeda manduumada asalkeeduu noo sheegay halka asalka u ah iyuu noo tilmaamay lakhastu waan soo koobay fiiha fi lmanduumati manduumadan dhexdeeda ibna salaaxi maqaasida kitaab ibni salaax ibnu salaax kitaabkiisa maqaasidiisii waxyaabihii marka looga qasdayey ayaan ka soo koobay ajmaca dhammaantiis kitaabka ibnu salaax oo dhan maqaasidiisaan ku soo koobay manduumadan dhexdeeda ayb marka in la xifdiyana waa ku sahlan tahay wixii ku kala tagtagsanaay meeshaasna in lagu soo ururiyo waa faa'iide iyo nusxi waay wazidtu waan ziyaadiyey haa iyada waan ku kordhiyey waan ku ziyaadiyey cilman cilmi baan ku ziyaadiyey <coughs> taraahu aad arkayso mawdicahu fii mawdicihi yacnii booskiisa aad ku arki doonto cilmina waa ku ziyaadiyey buu leeyahay meeshiisa aad ku arki doonto wazidtu waan ziyaadiyey haa iyada cilman cilmi ayaan ku ziyaadiyey taraahu cilmiga oo taraahu aad arkayso mawdicahu meelihiisa aad arkayso shuruudda kitaabkau marka waxyarkaaga sheega ama musطalaxa kitaabka habkau ku soco faxayثu jaaa alficlu faxayثu meel jaaa alficlu ficilkii uu yimaado waddamiiru iyo damiirkii uu yimaado meeshii ficil imaado damiirku uu yimaado ama damiir uu imaado liwaaxidin xaal ou mid u sugnaadayna ficilkaa iyo damiirkaaba mid ou u sugnaaday ama liwaaxidin xaal ou mid u sugnaaday damiirka iyo waman yacnii axad ou u sugnaaday lahu isaga mastuurun ku la asturay uu yahay waa mid yani la ibhaamiyey ee hayru macluum yani macnuhu waxaa weeyaan ficilkii faacilkiisii lama sheegin ayb ficilkii ficilaa la sheegay faacilkiisii lama sheegin faacilulficli lalama sheegin mana ka hormarin ficilkaas ama damiirkaas isim ka hormaray oo loo celiyana ma jiro kaasi marka waa mubham soo maaha waman lahu mastuurun sidaas waa ficilkii faacilkiisii lama sheegin isim ka horeeyana ma jiro damiirkii isim uu u laabto ma leh oo la sheegay markaas maxay noqonaya marka yuu u jeedaa ka qaala wadaalika ka qaala oo kale markaan dhaho qaala qaala hadda faacilkeedii lama sheegin ow amase atlaqtu aanba itlaaqo lafda shaykhi lafdiga sheekh aan itlaaqo oon idhaahdo washaykhu ama qaala shaykhu aan idhaahdo maa uriidu ma rabo oo ma doonayo ila bna salaaxa maahan ibnu salaax un baan u jeedaa mubhiman xaal aan ahay mid qarinayo haddaan idhaahdo marka meeshaa muxuu kugu sheegay ashaykh haddaad aragto ibnu salaax u jeedaa ficil haddaad aragto faacilkiisuba maqan yahay ibnu salaax waay faacilkiisa damiir haddaad aragto yacnii ama ficilku ficilkaas eh, damiir haddaad aragto haye oo mufrad u sugnaaday haddaad aragto ibnu salaaxa damiirka oo u laabanayo loo jeedaa haddaad aragto damiir meeluu u noqonayo aan jirin ficil faacilkiisii aan wadanin kulli waxaasoo dhan sheekh lafdu sheykh haddii aad aragto la idlaaqayo ou idlaaqayo kulligood wuxuu u jeedaa ibnu salaax maa uriidu ila bna salaaxi ma doonayo ilaa ibnu salaax un baan rabaa mubhiman xaalaan mid qarinayo mubhaman haddii layiraa xaal la qarinayo ibnu salaax ayb ibna salaaxda markaa laga xaalaynayo meeshaas markaa ayb faxaysu jaaa alficlu iyo wadamiiru markuu leeyahay ficilka mihaalkiisu masalan naxwu yani tan dambe aan ku dara markaas aan la akriyo wain yakun haddii uu ahaado lilithnayni wain yakun ilficlu wain yakun haddii uu ahaado alficlu ficilka iyo wadamiiru ama damiirka lithnayni laba hadday u sugnaadaan liwaaxidina laguu soo sheegay laba hadday leeyihiin ka waran ficilkii marka ama damiirkii ayaa laba ah damiirkii waa labo labow u laabanaa ficilkuna labow faacil yuu leeyahay wa in yakun haddii uu ahaado ficilkaiyo damiirku lithnayni laba ay u sugnaadaan naxwu ltazamaa haddaan dhaho iltazamaa oo kale way laasimsadeen alif ithnayna ku jirta meeshaa soo fa muslimun fahumaa labadaas muslimun muslim waayo maca albukhaariyi lala qabo bukhaari ou la jiro muslim bukhaari baan u jeedaa haddaan yani iltazamaa iyo haddaan yani damiirkii iyo ficilkii hadday laba u noqonayaan bukhaari iyo muslim waay wax kale uma jeedo iyadana leeyahay marka meeshaas dambe marka ficilka waaba mihaaliyeyoo qowluhu iltazamaa ayuu yidhi waxaa ka mida ah waqowluhu waqdac bisixatin lima qad usnidaa kadaa lahu waqiila dannan walada waqdac bisixatin lima qad asnadaa kadaa lahu waqiila dannan waladaa marka damiirka oo laba u laabanayana bukhaari muslim waayuu yidhi waarfacu saxiixi wuxuu dhihi doonaa wa arfacu saxiixi marwiyuhumaa humaadaas bukhaari muslim waay damiirna waa kaas ficilna waa kaas laakiin arrintaas mar walbo sidaas miyay iska noqonee mase mararka qaar waxaa ku dhacayo waxaa isdhex gelayo alif ilaaq alif iطlaaq iyo aliftii marka taniyada ayaa mararka qaar isdhexgelaysa ha u malaynin marka mar aliful ay jirto damiir ha u malaynin oo marka alif inayn ha u malaynin meeshaas marka in layska fiiriyo u baahanay munqadica iyo mucbalka iyo marku ka hadlaayo wuxuu leeyahay waqiila maa lam yatasil waqaalaa biannahu alaqrabu la isticmaalaa waqaalaadaas marka maahan bukhaariiyo muslim u celinaysid lan aliftan alif ilaaq waa alif inayn ma aha ikhtilaaf alfaadi shuyuukh markuu sheegayana macno saasoo kaleu sheegayayb ayb marka alifta alif inaynka iyo alif ilaaqa iyo iska kaa dhexgelin isagoo alif ilaaqa ma ka hadlaaye wuxuu ka hadlaa alif inaynka yaa bukhaari muslim loo celina waxaa kalood meesha ka bixinaya damiirku hadduu marjic leeyahay marjicaas unbaad u celinaysaa maahane ibnu salaax waaye ma dhehaysid iyadana mararka qaar damiirka marjic buu yeelana oo maalan wuxuu yidhi warudda maa qaalaa warudda waa la radiyey maa qaalaa waxay yidhaahdeen labadoodii labadaas kuwee waay waa laba uu ka soo hadlaayay haddii marka damiirku uu u laabanaayo madkuur ou jiro madkuurkaad u celinaya marka laakiin madkuur ounan jirin ibnu salaax uu noqonaa markaas ayb saaxibkiisa unbaa markaa loo celinaya meeshaas marka waxay u baahan tahay intaas in laga fahmo ayb oo waxay ka baxaysaa marka hadalkan marka faxaysu jaءa alficlu wاdamiiru liwaxidi waman lahu mastuuru kaqaala ow aطlaqtu lafda shaykhin ma uriidu ila bna salaaxi mubhima wain yakun litnayni naxwu iltazama famuslimu maca maca albukhaariyi huma muqadamada marka inta laga dhigi karo ugu badan waa un inahaas wallaaha arjuu wallaaha alla un baan arjuu rajaynayaa fii umuurii umuurahayga dhammaantood dhexdeeda kullihaa dhammaanteed wallaaha alla un baan arjuu rajaynayaa fii umuurii arrimahayga kullihaa dhammaanteed arrimahaygoo dhan dhexdooda allaan yacni rajaynaya muctasiman xaalaan ahay anigoo ku dhegaayo alle ay muctasiman bihi fii sacbihaa arrimahayga kuwa culus kuwa adag iyo wa sahlihaa kuwooda fududba ilaahay un ku cuskanaya aan ugu cuskanaya intaa marka waa muqadimadii manduumada xoogaa marka wuxuu kuu sheegay istilaaxaad meeshay ka soo jeeda manduumada ayb labadaa shay iyo waxa ay tahay xaqiiqdeeda aqsaamu alxadiidi waahlu hada shani qasamuu sunan ila saxiixin wadaciifin waxasan falawalu lmutasilu lisnaadi binaqli cadlin daabiti lfu'aadi can milihi min gayri ma shuduudi wacilatin qaadixatin fatuudi aqsaamu lxadiidi xadiidka qaybihiisa wa ahlu haada shani shanigan dadkiisa waa cilmulxadiidke qasamuu way qaybiyeen assunana sunnadii sunnooyinka nebiga sal l salam waxay u qaybiyeen ilaa saxiixin saxiix iyo wa daciifin iyo daciif iyo wa xasanin iyo xasan xadiidku saddexdaas u qaybsamaa qaybinta marka xadiidka la qaybina hadba meesha ictibaarka laga fiirinayay ku xiran tahay marka la fiiriyo biictibaari qabuulihi wa raddihi xadiidka in la aqbalo iyo in la radiyo saddexdaan u qaybsamaa saxiix iyo xasan iyo daciif laakiin marka laga fiirinayo biictibaari wuruudihi soo arooritaankiisa ama biictibaari wusuulihi ilayna siduu annaga noo soo gaarayo marka laga fiiriyana wuxuu u qaybsamaa mutawaatir iyo aaxaad taas waa taqsiim kale taqsiimkanina waa min xaysu alqabuulu waaraddu xadiidka marka in marduud waayo la dhaho iyo in la yidhaha may marduud maahane waa maqbuul saddexdan unbaa ka soo baxayso saddexdan taqsiimna waa binadari lima istaqara ittifaaquhum culimmada markii dambe sidaanay isku ittifaaqeen ee waagii hore xadiidku saxiixi daciifun baa la dhihi jiray oo qaar badan xadiidka xasanka ah saxiixay dhexgeli jireen saas darteed marka xadiid saxiix iyo daciifun ba u qaybsamaa ayay dhihi jireen xasanku marka qaybtiisan oo xasanu ligayrihigana daciifka qaaraa iska geli jireen taqsiimkii hore marka wuxuu ahaa saxiixda daciif waa jireen bacdil a'ima oo a'immadii horaa ah, xasan inay weliba xasan oo yacni musqalax ah weliba oo aan ahayn <coughs> oo aan luqa ahaan keliya loo jeedin waa jirtay inay sheegi jireen imaamu tirmidi baa laakiin aad u caan bixiyey isqilaaxa xasanka aduu calaa kulli xaal xadiidka saxiixa iyo xasanku waa maqbuul ayaga daciifkuna waa marduudkuu soo gelaayo wa ahlu haada shaani sha'nigan kan ah dadkiisa qasamuu way qaybiyeen assunana xadiidkuu u jeedaa xadiidka nebiga sal l l ilaa saxiixin iyo wa daciifin iyo wa xasanin bay u qaybiyeen falwalu lmuttasilu marka saxiixii buu sheega falwalu kan hore kan hore marka kee waaye saxiixa waaye saxiixii daciif iyo xasan kuu sheegay falwalu kan hore oo saxiixa waaye almuttasilu lisnaadi isnaadkiisu kow xiriira waaye ay almuttasilu isnaaduhu isnaadkiisu kow xiriira waaye almuttasilu lisnaadi isnaadkiisu midoo kan ou xiriiro waayo shardiga koowaad binaqli cadlin uu ku xiriiro cadli soo guurintiisana ou ku xiriiro shardiga labaad waa raawigiisa an yakuuna raawiihi cadlan kii labaad cadliga oo daabitil fu'aadi qalbigiisu ku ou wax dabdiye yahay can mithlihi uu ka soo guuriyo isagoo kale cadli daabit kale uu ka soo guuriyo min gayri maa shuduudin min gayri shuduudin shaadnimo la-aan maada waa zaaidaw min gayri maa shuduudin min gayri shuduudin shuduud la-aan waa sheegi doonaa shuduud waxa uu yahay wa cilatin wa min gayri cillatin cilo la-aan cilada oo qaadixatin wax dhaawacayso fatuudi oo dhibaysa shan shardi buu sheegay marka shardiga koowaad waa an yakuuna alxadiidu marka saxiix la dhahayo itisaalu sanad waa shardi waa ka bilaabay an yakuuna raawiihi cadlan wa an yakuuna raawiihi daabitan wa an laa yakuuna shaadan walaa mucallalan shantaas shardigu sheegay faalawalu kan hore almutasilu lisnaadi waa isnaadkiisu kou xiriiro isnaad waxaa la yidhaha xikaayatu dariiqi lmatni matniga dariiqa lagu gaarayo marka laga sheekaynayo matniga xadiidka matnigiisa waxaad ku gaaraysaa waxaa la yidhaahdaa isnaadkaasaa ah. xadaanii fulaan can fulaan can fulaan can inabiy sal l slam qaala qaala rasuulu llahi sal slam matnigaa dhow la gela matnigaas marka waxa lagu gaarayo silsiladaas waxaa la yidhaahdaa isnaad marka isnaadka matniga lagu gaarayo waa inuu mutasil yahay mutasil markuu yidhi waa xiriiraayuu ka wadaa maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa raawi kasto sheekha ka sarreeya oo uu ka warinaayo waa inuu xadiidka uga qaatay wej min awjuhi taxamul asaxiixa awjuhda xadiid lagu soo xambaaro ee saxda ah mid ka mida waa inuu uga soo qaatay awjuhda maxay noqon kartaa inuu ka maqlay waxay noqon kartaa inuu ku akhriyey korkiisa qiraa'a cala shaykh waxay noqon kartaa munaawala ijaazo ay la socoto waxay noqon kartaa ijaazadii lafteeda markay shuruudeeda haleesho qofkii marka waxaa weeyaan qof walbo qofka uu xadiidka ka warinaayo waa inuu uga wariyaa oo xadiidka uga soo xambaaraa weg min awjuhi taxamul asaxiixati ka mid a ah. intaas waa saasma mar haddii intaa la helo itisaal waa jiraa maxaa baxaya marka falwalu lmuttasilu lisnaadi markuu yidhi waxaa meesha ka baxay wixii isnaadkiisu uu go'an yahay inqiaaca uu ku jiro inqiaacaas marka kii jeliga ahay waa soo gela midkii muuqday alinqiaacu ljeliy waxaa ka mida irsaalka mursalka mucdalka ka mida waxaa ka mida munqaica wahaakada waxaa soo gelaayo inqiaaca khafiga ah sida cancanat lmudallis alirsaal alkhafiy waxaasoo dhan mutasil lisnaad bay ku baxayaan kulligood muttasilulisnaad ayaa saaraya kuwaas marka saxiix ma aha lianna shardigii waxay waayeen itisaalka binaqli cadlin cadli soo naqlintiisana uu ku xiriiro binaqli cadlin marka cadliyaa la yidhaahdaana cadli waxaa la yidhaahdaa qofku waa inuu leeyahay malako ka celinayso kabaa'irta oo dunuubta yani alla kacabsi iyo malako ka celinayso inuu u bareero kabaa'ir dunuubta waaweyn iyo fisqi iyo waxa inuu u bareero ka celinayso iyo muruu'adiisa iyo akhyaarnimadiisa waxyaabaha dhaawacaayo malako uu iskaga ilaali karo taas waa cadliga marka cadli marka uu keeni doonaa marka sifatu man tuqbalu riwaayatuhu baab dhan waaye cadligu marka shan shardi bay u sheegaan waa inuu muslim yahay waa inuu baaliq yahay hangaar waa inuu caaqil yahay majnuun ounan ahayn waa in uu yahay an yakuuna saaliman min asbaabi alfisqi fisqiga asbaabtiisu waa inuu ka nabad galaa wa khawaarimi almuru'ati iyo muru'ada waxyaabaha dhaawacayo qofkii taa laga hela marka cadli waa yahay waa cadli ayb binaqli cadlin cadli soo naqlintiisana inuu ku xiriiro cadli ah cadli marka la yidhaha marka maxaa baxayana qofka faasiqa meeshaas waa baxaa fisqul acmaal fisqul maaha waxaan ka hadlaya fisqul wuxuu ku imaan doonaa riwaayat lmubtadic riwaayat lmubtadic qofka isagoo xagga caqiidada fisqi uga jiro yaa riwaayadiisa la aqbali karaa hadda fisqigan laga hadlayo waa fisqul acmaal maaha fisqul maaha oo riwaayada mubtadica baabkeeda waa aadi doonaan ayb oo qofki waxaa laga yaabaa in uu caqiido xun yahay laakiin alla ka cabsi uu leeyahay oo been inuu ku dhiirado ay aad ula weyn tahay meeshaas marka waxaa kaloo baxaayo qofka cadaaladiisabaan la aqoonin majhuul inuu cadli yahay inuunan cadli ahayn midna lama kala oga waxba lagama qaadanayo xadiian kaa marka waa qofka majhuulka majhuululcayn ha ahaado majhuululxaal intaasba cadligay ku baxayaan cadliga oo daabitil fu'aadi qalbigiisu midoo wax dabdiyey oo wax xifdiyey ah shardiga saddexaad marka waa raawigu waxaa kaloo laga rabaa inuu daabit ahaado cadaaladda keliya ma la feerinayo xadiidka nebiga aadaa loogu dadaalay qofkiioo cadli ah oo maanta markhaati galo nin aad u qiimi badan ayaan haddana xadiid laga warinaynin limaada qof wax xifdi karaba ma ah waa nin qof iska dabdi maleh <coughs> walidaalika imaam maalik waa kii yidhi marka waxaa soo gaaray intaas oo rag ahoo cubaad ahoo aad u khayr badan haddana aan xadiid laga dhegaysan jirin waayo waa dabdi iyo xifdi male iyo itqaanka iyo male qof walba wax u sheego inuu run sheegayo u haystaa ku baraarugayo ayb dabdigu marka laba u qaybsamaa dabdu sadrin iyo dabdu kitaabin qofka inuu waxa qalbigiisa ku haysto markuu qalbigiisa ku haysto maxaa lagu ogaanaa maxaa loo shardinaana waxaa loo shardinayaa in uu yani inuu leeyahay awood uu ku istixdaarsan karo xadiidka yani istixdaar waxaa laga wadaa mar allaala markuu u baahdo hor inuu sheegi karo haddii uu dhahayo ii xoogaa uu maskaxda ka shaqaysiiyo oo markaas uu soo tuuro maya daabid ma aha ninkaas waa inuu marka yahay qof markaas an yastaxdira idaa araada haddii uu doono xadiidka inuu keeno inuu istixdaarsan karo ko waxaa kaloo laga rabaa inuunan ahayn qof muqafal ah iska dhoohan waa inuunan ahayn qofka hadduu yahay qof iska muqafala daabid ma noqon karoyb mutayaqidna inuu yahay qof baraarugsan ayb dabdiga noociisa kale waa dabdu kitaabin qalbiga kuma haayo laakiin kitaabuu ku qortay meeluu yaallaa kitaabka markuu ku qoro waa inuu saxa horta kitaab kitaabatulxadiiaan ugu tegi doonaa sida kitaabka loo muqaabaleeyo iyo sida loo saxo kitaabka aan la muqaabalaynin eber waay waayo qaladaada isaga yaalla aan lagu baraarugin wuxuu noqonayaa kitaabka haddaan la muqaabalaynin wuxuu noqonaa isaga dhanba kitaab marka yacnii aad u wixiisu u xirxiran yihiin oo qaladaadkiisu ay ku dhex xiran yihiin uu noqona macnaa male kitaabka waa inuu markuu saxo gacanta inuu isaga ku haysto waay oo kitaabkiisa uu ka ilaaliyo cid kale oo weliba aan hiqo ahayn inay gacanta ku dhigto waay waagii xadiidka la diiwaan gelinayo la qoraayey khataray ee kitaabka qofka haddii laga qaato qof baa wax ku darsa kara mara waa inuu kitaabkiisa ka ilaaliyo dadka yani xunxun ama dadka iyagu fasaqada ah inuu ka ilaaliyo kitaabkiisa oo u min yoom ou qoray ou muqaabaleeyey waa inuu asaga gacanta ku hayo ama nin hiqa ah agtiisa oo u yaallo markaas ayuu kitaabka dabdigiisu anfaca isaguna marka waa in marka labada dabdi mid ka mida inuu haysto baabka aan ku jirno hadda saxiixa waaye xadiidka saxiixa waaye waxaan sheegayno dabdigan laabudda waxaa qasaba in lagu qaydo an yakuuna dabdan taamman dabdigu waa inuu noqdo dabdi taam ah dabdiga khafiifka ah xasanka iskale farqiga u dhexeeya xasanka iyo daciifka xasanka iyo saxiixa waa maxay xasanka rijaashiisa dabdigoodu xoogaa waa gaaban yahay aslu dabdi waa joogaa laakiin aad uma xeel dheera laakiin saxiixa xadiidka saxiixa la dhahaayo rijaashiisu waa inay yihiin daabitiin oo dabdigoodu ou yahay taam ta waa la gartaan umalayna almuraadu bidabdi fii xaddi saxiixi huwa taamu ibnu xajarna nukhbaha waa ku sheegaa ayb marka dabdi taama haddii inuu u jeedo waxaa laga faa'iidaysan karaa ilaaqa ilaaqaa laga faa'iidaysan karaayo binaqli cadlin daabit lfuaadi ou ilaaqay baa laga faa'iidaysanayb marka meeshaana wax mas'alo kaloo muhimaan ka fahmaynayo waxay tahay mar hadduu cadli iyo dabdi isku daray labadooda uu yidhi mid walba waa laga rabaa raawiga xadiidka saxiixa in cadaaladda iyo dabdiga aynan isgelaynin oo islaazimaynin oo yacni qofku hadduu cadli yahay waxaa ka laasimaysa inuu daabid yahay maya hadduu daabid yahayna inuu cadli yahay ma ka dhalanayso oo waxaa jira nin xifdi badan oo dabdi badan oo faasiq ah xadiis laga qaadan maayo oo waxay yidhaahdaan fulaan yani waxaad iyadoo la dhahayo xaafidun daciif xaafidna waa laleeyahy daciifna waa laleeyahay daciif min jihati alcadaala wey labadooda marka labadaba inuu isku haystaa la rabaa marka qofka laga qaadanayo xadiidka nebiga sal l slam ama aaaarta saxaabada ayb islaazimi maayaan alimaam alkhaaabi baa muqadamada macaalimu sunanka cibaaro marka wuxuu leeyahay cadaaladu inay dabdi uu ka laazimayo kale ayuu leeyahay cibaaradaas marka waa laga xoog badan yahay waana cibaaro marka ibnu salax laftiisa uu ku tacqiibiyey khaaabi ayb dabdigiina halkaasaan uga baxnay can milihi isagoo kale uu ka wariyo can milihi isagoo kale maxaa laga wadaa cadli daabit kale cadli iyo ninka kaleu ka warinana isagoo kale ahaado xagga aslu lcadaalati wadabdi cadaalada taamka iyo dabdiga dabdiga taamka iyo cadaaladaan u can milihi marka xaggee ku dhammaanaa lama sheegin ilaa nebiga laga gaaro hadduu marfuuc yahay hadduu mawquuf yahayna ilaa saxaabiga haddii maqduuc uu yahayna ilaa taabiciga oo maqduuc saxeexaa jira mawquuf saxeex ah marfuuc saxeexa oo xadiidka saxeexa meeshuu ku dhammaanayo adig shardi lagaagama dhigin laabudda inuu nebiga ku dhammaado ma la dhihin hadduu nebiga ku dhammaadana nebigu ka ansaxay haddii saxaabiga uu ku dhammaadana saxiixun ilaa abi hurayra laleeyahay meeqa shardiyaan haysanaa hadda marka saddexaan marayna saddex itisaalu sanad raawi inuu cadli yahay daabit uu yahay min hayri maa shuduudin min hayri shuduudin shuduud la-aan shuduud marka waa shaad shaad maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa xadiidkan marka la waa waa inuu ka nabadgalo mukhaalafa raawigiisu waa inuu ka nabadgalo inuu khilaafo qof asaga ka xifdi badan ama dad asaga ka tiro badan haddii ninkan maanta cadli waayaha daabid waayaha laakiin wuxuu khilaafay ninka xifdi badan ee xadiidka la weriyey waana khilaafay saxiix ma la dhahayo xadiidkaas riwaayada kalaa saxiixa midaanna waa shaahid hadhow waa arki doonna maxfuud baa taas la dhahaa midaanna shaahid shuduudku marka waxaa la yidhaahdaa waa mukhaalafatu lmaqbuuli liman huwa owlaa minhu qof maqbuula inuu khilaafo qof asaga ka owleysanoo ka mudan muxuu uga owlaysnaan karaa xagga tirada muxuu uga owlaysnaan karaa xagga xifdiga shardigan marka fuqahadu ayaga ma fiiriyaan mana qabaan oo ayagu waxay leeyihin almuhbitu muqadamun cala annaafiyi ninkan waa muhbit waa la hormarinaa laakiin sidaas ma aha fannigan waa fanni xadiid muxadisiinta looga dambeynayb min hayri maa shuduudin dabdiga marka waxaan ka tegaa daaya keliya see lagu garanaa raawigan inuu daabid yahay waxaa lagu garan karaa inuu waafaqo dadka xufaadda ah ee asaga laloodka ah hadduu badanaa waafaqayo marmarna uu khilaafo marmarkaas dhib male ninkaa daabid u ah haddii laakiin markuu toban xadiid la wariyo xufaaddii sideed oo asaga si u warinaya uu khilaafayo sideed xadiid ku khilaafayo qofkaasi daabid maaha xagga dabdigaa laga haystammin hayri maa shuduudin min hayri shuduudin shuduud la-aan wa cilatin wa min hayri maa cilatin wa min hayri cilatin cilo la-aan cilada oo qaadixatin wax dhaawacayso fatu'dii dhibayso way dhibeen markaas cilada qaadixadana marka waa midda uu mucallalku ku keeni doonaa waa cila khafiya waa cilo qarsoon oo qaadixo ahoo xadiidka dhaawacayso hadaynan qaadixo ahayn cillo waa layska dhihi karaa laakiin wax dhiba maki haddaad saxiixnimadii ma diidaysa midaasoo kale hadday marka eh, cila daahiro ay tahayna midaan mabla ta laga hadlaa taas ma ah cilada marka baabkeedu meelo badanay soo gashaa ziyaadatu fiqay soo gelee idiraabkay soo gelee tasxiifkay gelee idraajkay soo gashaa qalbigay soo gashaa waa badan tahay hadda ka horna halkan kitaab cilalka ka hadlayaan ku akrinay kitaabkaas marka wax badan uu tusaaleynaya waa marka cillo ka nabadgala labadan shardi marka waa shardaani salbiyaani labada dambe waa laba shardi oo salbiyaani ah iijaabiyaan maaha waa salbiyaan in la waayaa la rabaa eh. ay yushtaradu intifaa'uhumaa inay anfoonto oo la waayo ayaa shardi ah kuwan kuwii horena maxaa la rabay in la helo ayag kuwan in la waayaa la rabaa waa shardi cadami ah ama shardi salbi ah ayaa la dhahaa labadan marka waxayna fahamsiinayaan waxay tahay xadiid marka maxuu asal ku yahay xadiidku qofka marka xadiidka wariyey maalan al fiihi dacfu miya mase al fiihi sixa sixada maa asala mise dacfiga asala dacfiga asala laba shayba asal waa ku yahay dacfiga shuruudu saxiix baa waxaa ku jiro laba shardi oo la rabo inay meesha ka maqan yihiin marka waxaani meeshay ka maqan yihiin marka la dhahayo waa in la caddeeya soo ka maqnaansha la-aantooduna yacni inaan inaan inay ka maqan yihiin inaan markaas de la ogeyn Eh, ama aan la haynin saxiix waay meeshii waa ka bixinayna saa darteed marka xadiidku wuxuu asal ku yahay dacfi laba nin hadday isku qabato xadiidkan waa saxiix midna uu yiraa may waa daciif kee xujo laga rabaana kan saxiixa dhahaya xujo laga rabaa wuxuu ku saxiixiyey buu sheegaa wuxuu dhahaya sanadkiisu waa cuduul rijaashi itisaalu sanadaad jiro shuruudahanuu sheegaa marka mukhaalafana ma hayn uu leeyahay cilana meeshii ma taallo ayb marka midda labaad waxay tahay xadiidku xugun oo wataa soomaa walasluna cadam lxukmi ee asalan dad marka waxaad arkaya wax isku haysto xadiian xadiidkan waa daciif iyo waa saxeex kii daciif waaye dhahayey mararka qaar keen dhahayan waxaad ku saxiixisa ee adaaba xadiid meesha keene waxaa ku keentay la imaaw waayahay وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند شافعي قل الشافعي wbisaxiixi wadaciifi qasadu wa bisaxiixi saxiix iyo wadaciifi iyo daciif qasaduu wayani way ugula qasdeen fii daahirin bay ula qasdeen daahir sida un muuqatee daahirka ah lal qaطca maya qaci maynan ugu qasdin markay leeyihiin macnaha xadiidkan waa saxiix xadiidkan waa daciif marka ay leeyihiin maxay kala jeedaanna saxiixa iyo daciifka maxay kala jeedaan maxay kala jeedaan daahir ee marka qadci ma ahano fii nafsi lmri waa sidaasoo waa qadci macnaha saas ma aha meeshan marka cibaarada tacbiirkeedu waxa uu yahay waxaad soo ogaatay ood soo baratay xadiidka saxiixa ah shuruudiisa markii shuruudaan la helo oo xadiidku ay ka muuqato sida daahirka ay uga muuqato ayay culummadu waxay leeyihiin hada xadiidun saxiix daahirkay u jeedaan ee qadci maahanoo xadiidkan wax gelaya male macnaha e ishkaal yar ma imaan karo oo waa la hubaa sixadiisa oo nafsul amrigu waa sidaas ma ka wadaan ayga waxay u jeedaan sida annaga noo muuqato oo daahirka xadiidkan shuruudii saxaaxa waa laga helay laanna qadcigu muxuu u baahana tawaaturoo u baahana meeshaana waxa yaal waa ijtihaad waaye imaama ijtihaadayo awsaaf feerinayatawaaturka marka qadcigu uu ku imaadaa laa anahum qasadu lqaca marka lalqaca markau leeya laa anahum qasadu lqaca maahan inay qadci u qasdeen oo ay goyn u qasdeen oo dacfigiisa iyo sixadiisa waa maqduuc inay dhahayaan maaha inamaa yustafaadu alqadcu min atawaaturi tawaaturkaa laga faa'iidaystaa qadciga ama qaraa'inta khabarka ama xadiidka ku hareeraysan axad baha ahaadee markaas waqasaduu way ku qasdeen bisaxiixi iyo wadaciifi oraahdooda ay saxiix dhahayaan ay daciif dhahayaan fii daahirin daahir dhexdiisa unbay ku qasdeen ugula qasdeen lalqabca laa annahum qasaduu maahan ayagu inay u qasdeen alqabca inay u qasdeen maaha laa annahum qasaduu alqabca inay u qasdeen maaha bisixatihi ow dacfihi laakiin iyadoo aan qadci aan u qasdin oo hadda ayagu yani daahirka sanadkana daciifa daahirka xadiidkan waa daciif daahirka waa saxeix markay dhahayaan oo danni haaliba ay ku dhahayaan danniga haalibka waa lagu camalfala waa la isticmaala ma lagu dhaqmi kara maaha waa lagu dhaqmayamas'aladaas marka hadda xadiidka qaybihiisuu kuu sheegay saxiix shuruudihiisuu kuu sheegay wuxuu kuu sheegay markay leeyihiin hada xadiidun saxiix hada xadiidun daciif inay ula jeedaan daahirka xadiidkaas iyo sanadkiisa oo aynan ula jeedin bilqadci buu saas ku yahay mas'alo kalow marka saxiixa la xiriirtou galay wuxuu yidhi walmuctamadu shayga la cuskanayo oo muctamadka ee xoogga badan imsaakunaa waaye ka joogitaankeenna aan ka joogsanno can xukminaa xukunkeenna aan xukumayno inaan ka joogsanno calaa sanadin sanad korkii aan ku xukumayno biannahu isaga asaxu inuu yahay ay asaxul asaaniidi asaaniidda kan ugu saxiixnimo badan mutlaqan sideedaba asaaniidoo dhan kan ugu saxooxsan inuu yahay sanadkan mucayanka ah inaan iska dhaafno oon arrintaas ka joogsanna sida muctamadka xoog badan taas masaladii xukunkeeduu soo hormariyey sanad mucayana ma la dhihi karaa haada sanad waa asaxu alasaniidi mutlaqan asaaniiddaasaa ugu saxooxnimo badan mutlaqan ma la dhihi karaa wuxuu leeya maya sida muctamadkee la doortee xooga badan waxay tahay inaan ka joogsanno waalmuctamadu shayga la cuskanayo xoogga badan imsaakuna waaye ka joogsashadeenna aan ka joogsanno can xukminaa xukunkeenna aan xukumayna annaga yani waa masder loo idaafaynayo faacilkiisa xukunkeenna xukminteenna xaggeeda inaan ka joogsanno sida shayga muctamadka ah calaa sanadin sanad aan xukunno korkiisa biannahuna aan ku xukunno sanadkaasi asaxu inuu yahay midka ugu asaxnimada badan asaaniidda mutlaqan sideedaba waqad khaada marka mutlaqantan maxaa ka baxaya muqayadan waa la ogolyahay isagoo qeydan muqayadan marka muxuu noqonaa in la dhaho asaxu alasaniidi fi xadiidi caaishata hishaam ibni curwa can abiihi canha asaxu alasaniidi fi bni cumar wa maalikun can naaficin can ibni cumar wahaakada haddii la qeydaayo la dhahay axaadiista ibni cumar axaadiista caaisha axaadiista hebel dhib ma laha laakiin mutlaqan in la yidhaha sanadoo dhan asaaniidoo dhan kaasaa ugu asaxnimo badan taas waa mutacadir waaba adag tahay waqad khaada waxaa dabaashay oo dhex galay arrintaa waqad khaada waxaa dabaashay bihi bilxukmi bilasaxiyati eh, asaxye in la xukumo damiirka marka bihi bilxukmi bilasaxiyati ilaa can xukmina calaa sanad buu soo hormariyey sooma asaxye in la xukumo sanadkaasaa ugu asaxnimo badan in la xukumo sidaa waxaa dabaashay qowmun qolo ayaa aad u dhexgalay faqiila waxaa dhowr bow ka waxaa la waa qowlka bukhaari midkaani maalikun waxaa la yidhi maalik maa yarwiihi asaxu asaniidi asaaniidkan ugu asaxnimo badan maa yarwiihi maalikun maalik wuxuu warinaayo can naaficna uu ka warinaayo bimaa kii rawaahu ay rawaa lahu uu u wariyey naafic annaasiku kii caabidka ah ee cibaadada caabidka ah cibaadaysiga lagu yaqaana mawlaahu ahaa mawlaa naaficin naafic mawlihiisa waa ibnu cumare taas waa qowlka koowaad faqiila waxaa la yidhi maalikun asaxu lasaniidi maa rawaahu maalikun asaniidda kan ugu asaxnimada badan waa wuxuu weriyey maalik can naaficin uu ka wariyey bimaa rawaahu bimaa rawaa lahu wuxuu u wariyey naafic naafica loo werina yaa u werina annaasiku alcaabidu kii caabidka ahaa mawlaahu waaye waa mawlihiisii oo ibnu cumar baa laga wadaa naaficiyaa mawlihiisa ahaa ibnu cumara ahaa yani asaxul asaaniidi maalikun can naaficin can ibni cumara la yiri waay waana sidau bukhaari doortay taas wakhtar wuxuu yidhi marka dooro wakhtar dooro weli weli waxaan ku jirnaa maalik can naafic an ibni cumari wakhtar dooro ida xtajta haddaad u baahato lihaada kan haddaad sanadkan u baahan tahay waxaad doorataa marka wasidta raawiyan raawina aad sanadkan haddaad u baahan tahay raawina aad ziyaadinaysid bacda maalikin maalik ka gadaale haddaad rabta raawi inaad ziyaadisid waxaad doorataa xaysu meel yusnidu shaaficiyu shaafici uu isnaadinayo canhu can maalikin maalik xaggiisa uu ka isnaadinayo haddii aad marka tarjamadan rabta inaad ku siyaadisid bacda maalikin raawi waxaad doorataa buu leeyahay shaafici markuu ka isnaadinayo maalik ayb oo muxuu noqday marka sanadka ashaaficiyu can maalikin can naaficin can ibni cumara kaas wuxuu leeyahay marka dooro midaas qultu waxaan idhi buu yidhi marka xaafid alciraaqi wa canhu wakhtar dooro in aradta bacda shaaficiyi axadan shaafici gadaashiisa haddaad qof rabtana inaad qof soo ziyaadisa haddii aad rabtana waxaad doorataa xaysu yusnidu markuu ka isnaadinayo axmedu axmed markuu isnaadinayo canhu can ishaaficiyi uu ka isnaadinayakaa dooro qultu wacanhu axmedu yani waa markuu axmed werinaayo uu ka werinaayo shaafici haddii shaafici gadaashiisa axad aad ziyaadinaysidna axmed markuu ka warinayo dooro shaafici oo marka maxay noqotay axmedu can ishaaficiyi can maalikin can naaficin can ibni cumar afar xadiid ayaa musnadka kusoo soo aroortay oo sidaas ah afar hal meelowna ku wada soo arooriyey eh, imaam axmed axmed wuxuu ka warinaa shaafici shaaficina maalik sababta marka ay aad ugu muhiim noqotay waxay tahay saddex imaam oo alaima alarbaca iska warinayso axmed shaafici maalik haddii marka ictiraab lagu keeno oo lagu yiraahdo imaam axmed haddiiba sidaan ay tahay musnadkiisa markuu maalik ka warinaayo ilaa hadda shaafici maxaa loo doortayna ajallu man rawaa can maalikin maalik dadka ka wariyey shaafici baa ugu weyn ee hadday sidaas tahay imaam axmed muxuu inta badan uga wariyaa marku maalik rabo inuu maro maalik marku rabo inuu wax ka wariyo muxuu ibnu mahdi iyo yaxya saciidin alqataan raggaas muxuu u isticmaalaa cabdiraxmaan ibnu mahdi can maalik ayuu dhahaa yaxya bnu saciid can maalikin muxuu u dhihi waaye ashaaficiyu can maalik shaafici baaba weyne sidaa marka haddii la keeno waxaad leedahay marka iyo ishkaal labaad haddii la keeno la yidhaah bukhaari iyo muslim laftoodu maxay u shaafici uga werin waayeen riwaayaatu shaafici can maalik can naafic maxay u dhihi waayeen ila shaafici maalik muwadaa wuu ka dhegeystay labadaasba marka waxaa lee midda koowaad oo imaam axmed fii musnadihi waxaa laga yaabaa imaam axmed musnadkaba inuu qoray qabla an yasmaca min ashaaficiyi intuunan shaafici ka maqlin axaadiidtan ka hor inuu musnadka qoray a dhici karta waa ko musnadkaaba horreeyey marka bukhaari iyo muslimna maxay shaafici u isticmaali waayeenna markay maalig ka warinayaanna waa iska caddahay iyada waxaa lele dalaban liculuwi lisnaad culuw sanaday rabaan lanna bukhaari shaafici toos waxba uga wariye uga warin karo waayo yani shaafici laba boqol iyo afartii meelahaasuu dhintay ama lixdii bukhaarina wuxuu dhashay boqol sagaashan iyo afartii aaduu u yaray markuu dhimanayo wuu ka warin karay laakiin meelo kale fogay kala deganayeen marka marka uu shaafici rabo inuu bukhaari shaafici haddii uu u baahdo inuu wax ka wariyo waa in qof u dhexeeya horta markuu qof u dhexeeyo shaaficina kii labaad uu noqdo maalig marka meequu ka tegaa bukhaari bukhaari iyo maalig labaa u dhexaynaysa soo maaha isagoo heli kara marka in hal u dhexeeyo hal inuu u dhexeeyo muxuu laba ka rabaa marka inta badan marka bukhaari markaad fiiriso maalig markuu gaarayuu ka wariya qutayba mar wuxuu ka warinaa cabdullahi bn yuusuf atinisi mar wuxuu ka warinaa eh, wuxuu ka warinaa eh, sidoo kale waxaa badan inuu ismaaciil ibnu abi uways qaala xadaanii maalikun buu dhaha marka wuxuu haystaa arday badan maalik ardaydiisiibauba helayba marka shaafici haddii min ariiqi shaafici hadduu ka imaado waa ka degaasaa xadiiku waa degaa naazil noqon jawaabta marka taas waa taas alaba lilculuwi bay marka iyagu saa u sameeyeen wajazma bnu xambali bizuhri can saalimin ay can abihi اlbari wajazama wuxuu jasmiyey ibnu xambalin axmed ibnu xambal biلzuhriyi biasaxiyati maa rawaahu zuhriyu yani zuhri wixii uu wariyey asaxnimadeeduu jasmiyey can saalimin uu ka wariyey saalim ey can abihi ay can abihi aabihii saalimna uu ka warinayo aabihiis albari baariga ahaa ibn cumar baa laga wadaa marka axmed bin xambalna wuxuu doortay oo wuxuu yidhi ansaxu lasaniidi azuhriyu can saalimin can abiihi waa qowl labaad waa qowlkan axmed bin xambal iyo aimo kalaa leh ayb bizuhriyi marka biasaxiyati maa rawaahu zuhriyu baalqadara zuhri wuxuu wariyey asaxnimadooda ayuu jasmiyey can saalimna uu ka wariyey ay can abiihi saalimna uu ka warinaayey aabihiin ay mimaa rawaahu saalimun can abiihi baa meesha ay mima rawaahu wuxuu ka warinaya saalimun saalim can abiihi uu ka wariyey aabbihi albari aabbihi baariga ahaa waayahay nusakha qaar marka can saalimin ay can abihi lbari can abihi abihi marka abihi marka waa luqatu naqsi abihi lbari waqiila zayn lcaabidiina ah, tan may can abiihi lbari can abiihi aabihi albari baariga ah ka weliga laba qowla hadda soo marna qowlka bukhaari iyo qowlka axmed ibnu xambal waqiila zayn lcaabidiina can abih can jaddihi wabnu shihaabin canhu bih waqiila waxaa la yidhi asaxu lasaniidi asaniidkan ugu asaxnimada badan maa rawaahu wuxuu wariyey waa zaynulcaabidiina zaynulcaabidiin zaynulcaabidiin waa cali bnu xusein cali bnu xusein ibn cali bn abi aalib can abih aabihii uu ka wariyey aabihiisna waayo xuseen bin cali can jaddihi awowgii aabuhuna uu ka warinayo zaynulcaabidiin awowgiis oo ah cali bn abi aalib marka halkaana marka waa zaynulcaabidiin can abiihi can jaddihi asaxul asaniid kaas waaye ayaa la yiri iyadana ayb meeshaas iyadana marka taana marka waa la tilmaamay wabnu shihaabin wadalika kaagaasina maa rawaahu waa wuxuu uu wariyey waa ibnu shihaabin ibnu shihaab canhu can zayni alcaabidiina uu ka wariyey bihi bisanadi lmadkuurina uu ku wariyey sanadkii lasoo sheegay kii baan weli ku jira sanadkii zayn alcaabidiin wuxuu yidhi asaxu lasaniid waa zayn alcaabidiin can abihi can jaddihi sanadkaasna kee waaye waa maa rawaahu bnu shihaabin wuxuu ibnu shihaab wariyey canhu uu ka wariyey can zayn alcaabidiin bihi bisanadi lmadkuuri oo uga wariyey maxay noqonaya marka sanadkaasna الزهري عن زين العابدين الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه عن جده زين الcاabdيn marka waxaa ka warinaya iبن شhihاab الزهri bihi ay بisanadi اlmadkuurina oo uga wariyey waaya kaana marka waxaa fiican in la yiraahda ahlu beytka sanadka ugu fiican ugu asaxsan kan waayo saasoo kale haddii lagu qayda dhib mala awfa bnu siriina can salmani canhu aw alacmashu can dishaani annakhaci can ibni qaysin calqamah can ibni mascuudin walumman camamah marka can abihidaas marka kan ku jirtana luqatu naqsiga wfa bnu siriina famaa rawaahu fa asaxu asaaniidkan ugu asaxnimada badan maa rawaahu bnu siriina ibnu siriin wuxuu weriyey can isalmaaniyi uu ka wariyey can cabiidata bni camrin asalmaaniy uu ka wariyey canhu can caliyin ila cali baa hadda laga soo hadlaya can caliyin uu ka wariyey qowlkan marka waxaa le camr bnu caliyin alfallaas abu xafs iyo cali bnu lmadiini baa qowlkan qabaan oo waxay leeyihin ayagu asaxul asaaniidi waa ibnu siriin can cabiidata salmaaniyi can caliyin aw ilacmashu aw maa rawaahu lacmashu waxa uu acmashu wariyey asaxul asaaniidi maa rawaahu lacmashu can dishaani uu ka wariyey shaniga kii u saaxiibka ahaa annakaci ibraahim annakaci ah ibraahim ibnu yaziid annakaci can ibni qaysin ibni qays uu ka warinayo isagana calqama ahaa ibnu qayskaas calqama ahaa waa calqamatu ibnu qays annakhaci ibraahim baa warinayuu ka warina calqamatu bnu qays ibnu qayskan waa calqama can ibni mascuudin calqamana uu ka warinaayo ibni mascuud uu ka warinayo oo marka muxuu noqonaya sanadkanna alacmashu can ibraahiima can calqamata can ibni mascuudin sanadkaas waa kaas qowlkana marka yaxya bnu maciina qabo qowl yaxya bni maciin qowl axmed bni xambal qowl ibn lmadini waa abi xafsin alfallaas qowl albukhaari waxyaabahaas o dhana sheegay can ibni mascuudin uu ka warinayo wallum wuxuu yidhi eeday man camamahu qofkii camimana eeday buu yidhi oo tacmiim sameeya wallum eedee man camamahu aw ilacmashu maa rawaahu lacmashu wuxuu werinaayo can dishaani uu ka werinaayo kii shaniga u saaxiibkaa ah, ninkii qiimaha badnaa annakaci ahaa ibraahim annakhaciy can ibni qaysin isna uu ka werinayo ibraahiimkuna ibni qays calqama calqama ahaa can ibni mascuudin ibni mascuud calqamana ibni mascuud uu ka werinayo walum waxaad eedaysaa man camamahu qofkii camimayey yani asaxu lasaniid mutlaqan qofkii u sheegay yani eeday sanad mucayana qofkii yidhi adduunyada asaaniiddiisa ugu asaxsan kaas marka wuxuu le eed eeday waa laga fiicanyo ka wadaa qowlkaas laakiin mid aan ogaano oo haddii laga fiican yahay mas'aladan in laga joogsadana ay fiican tahay faa'iido ma leedahay hal laha faa'ida kitaabadan musalax waaba lagu sheegaaye faa'iide ma leedahay haa waa leedahay faa'iida faa'iidaday leedahay waxay tahay cinda tacaarud laba xadiid markay iscaaridaan labaduna saxiix ay yihiin oo juhda lagu kala rajaxo waxaa ka mid ah labada xadiid midkood inuu ku yimaaday sanad lagu tilmaamay asaxul asaaniid kan kalena uunan ku imaanin markaas waxaa laleeyahy labadan xadiid kanaa la hormarinaa maxaa lagu hormarinaa liannahu wuxuu ku yimid sanad asaxul lagu sheegay fatxulbaariga iyo waa ku arkaysaa iyo kutubta ibnu cabdilbar iyo marka faa'iida la'aan ma aha haddiiba ay marka laga raajaxsan yahay maxaa laga sheegaa ha dhihin adiga adigoo aan wax badan baranin ama wax badan ogeyn ha isdhihin waxaan wax faa'iidaa ku jira male sideedana waaba waxay tahay waaba ta'adubka culummada laga edabsado waa khilaafsan tahay saas leanna nin imaam dhan ah wixii uu isku taxallujiyey ama uu sheegay ama meel ku qoray adigu hadda haddaynan kuu muuqanin faa'iidadeeda beriyaad ogaan doontaa iska dhaaf hadhahin marka waxaan faaiid bilaa faa'iido waaye iyo waxaan maxaa meesha loogu dhigay iyo saas haysbarin hadhehin ayb ama ha ahaado qofkaasi qof caalimo noolba hadda ama mid dhintay ha ahaado hore marnaba ha isdheheen waayo cilmiga mumaarasada iyo waktiga dheer lagu dhex jiro iyo wax badan baa marka oodan adig kuu muuqanaynin baa muuqanayayaa u muuqanaya ayb halkaan ha joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina muxamedin waaalihi waasxaabihi